qisas oo ku saabsan xusn alkhaatima khaatimada wanaagsan in shaa allahu العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إن شاء الله محاضرة waxay la socotaa muxaadaradii hore oo ahayd qisas fii suuءi الkhaatima qisooyin ku saabsan khaatumada xun insha allahu tacaala muxaadarada maanta waxay noqon doontaa qisas oo ku saabsan xusn alkhaatima khaatimada wanaagsan insha allahu tacaala uma waxay noo dhinaan doonaa calaamaadka iyo tilmaamaha lagu garto calaamada xun suul khaatimo iyo xusnu lkhaatimo insha allahu taala qisas waxaan ku bilaabaynaa qisatu saxaabiyin nin saxaabi ah oo yadkhulu اljannata walam yasjud lilaahi sajda waa nin saxaabi ah oo jannada galay isagoon hal sujuudna aan tukanin hal ragcadna ilaahay subxaanah wa tacaala aanu tukanin bal fiiri akhi اlfaadil waqti اlcasiiza xadiiskan rasuulka sala اllahu calayhi waaali wasalam ka sugnaaday sheekh alalbanina uu saxiixiyey rasuulku uu leeyahay ina alcabda layacmalu azamaana طawiila min cumrih addoonku wuu camal falayaa shaqo ayuu qabanayaa xilli dheer oo camalkii jannada lagu geli jiray u eg wa innahu cinda allaahi la min ahli الnaar ilaahay agtiisana wuxuu yahay dadka ahlu baa ah u qoran wa ina alcabda layacmalu azamaana طawiila min cumrihi bicamali ahli الnaar wa inahu maktuubun cinda allahi min ahli اljanna sidaa u basiidkeeda ama ka soo horjeedka qof baa wakti dheer camal samaynaya camalkii ahlu naarka u eg wuxuuna ilaahay agtiisa ka qoran yahay qofkaasi inuu yahay ahlu janna sidaas darteed abu hurayra radia allahu canhu ayaa wuxuu odhan jiray xadiثuunii can rajuli dakla اljannata walam yusalli salaatan qad waxaad ii sheegtaan nin salaegelaaya jannada oo ilaahay subxaanaه wa tacaalaana hal ragcadna aanu tukanin haddii dadku ay garan waayaan oo qofkaa isaga ay sheegi waayaan man huwa ayuu odhan jiray ma aynan uga jawaabi jirin oo ma garanaynay odhan jireen isagaa wuxuu yidhi fa innahu alusayrim ninkaas waa ninka la yidhaahdo naanaystiisa usayrim magiciisa waxaa la yidhaahdaa camar ibnu haabit min bani cabdilashhal qabiilkaasuu ka dhashay reer ansaareed ninkaa isagaa ah, alxuseyn ayaa ka sheekeeyey oo wuxuu yidhi maxamuud yacni ibnu labid nin la yidhaahdaba waxaan weydiiye on kayfa kaana shacnu usayrim alusayrim bal waxaad ii sheegtaa usayrim ninka la yidhaahdo arintiisu waxa ay tahay qisadiisu waa sidee wuxuu ku yidhi usayrim wuxuu ahaa nin islaamka neceb oo diida oo inkira kiisana waa ka diiday islaamka maalintii uxud dagaalkii uxud ayuu ninkaasi soo baxay isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigiisa uu ku sharaxay islaamka bada lahu lislaamu wadahar islaamkiibaa u muuqday oo u daahiray fa aslama kadibna wuu islaamay ninkaasi waa maalintii uxud uma akhada sayfahu xataa ata alqowma kadibna seeftiisiibuu qaatay ilaa uu dhex galo dadkii dagaalka ku jiray kadibna markuu dagaalka dhex galay waxaa ku dhacday jiraaxa dhaawac culus baa soo gaadhay isagoo dhaawacii culus ku jiro oo tacbaan ah yaa waxaa u yimid rijaalun min bani cabdilashal yaltamisuuna qatlaahum fi lmacrik rag baa u yimid oo qoyskiisii ka dhashay oo raadinaya bal raggii meesha looga laayay inay arkaan waana niman garan jira oo yaqiinay markay u yimaadeenay arkeen ay indhaha ku dhufteen baa la yidhi alleelaha ninkan waa ninkii usayri mahaa su-aal baa la weydiiyey waxaa lagu yidhi usayri maxaa ku keenay ood meeshan u timid ma waxaad u timid islaamka inaad khayaanto mise waxaad u timid ood la dagaalanta adugu mise waxaad u timid jacayl islaam baa meeshan ku keenay wuxuu yidhi bal ragbatan fi lislaami waxaan u imid jacaylka islaamkaan meeshan u imid wuxuu yidhi waan islaamay allah baan rumeeyey rasuulkana waan rumeeyey ninkaa markuu intaa nimankii u sheegay haddana waa dhintay maata fii aydiihim iyagoo gacmaha ku haya nin dhaawacoo tacbaana buu ahaa iyagoo celcelinaya oo gacmaha ku dhihaya ayay nafti ka baxday rasuulka allay u sheegeen sala allahu calayhi waaalih wasalam oo lagu yihi ninkii usayri mahaayee islaamka necbaa ee dadka dhibi jiray waxaa lagu yidhi wuu dhintay wuxuuna noo sheegay inuu islaamka galay innahu la min ahli ljanna rasuulku wuxuu yihi innahu la min ahli ljanna ninka usayrim wuxuu ka mid yahay dadka ahlu jannada abuu ka mid yahay inahu min ahli اljanna qabiiladiisu min bani cabdilashil ashal ayuu ka dhashay waa baطn min buطuuni اlansaar saxiixeynka waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim uu rasuulku leeyahay khayru duuri اlansaar banu najaar uma banu cabdilashal ansaar oo dhan dadka ugu khayr badani waa qolyaha labadaa qolyuu rasuulku carabka uu ku dhuftay walaysa fii hada alxadiis su-aal baa marka imaan karta oo qofku isweydiin kara ninkan hal salaadna ma tukanin hal sujuudna alle uma sujuudin hal rukuuc ma samaynin haddana jannadu galay marka su-aal waxaa iman kara soo salaadu ka mid ma ahayn shuruuda islaamka qofku inuu muslim yahay hadduu taariku sala iyo salaada ka tago miyuusan gaal ahayn wa ficlan sidaa cala alqowli araaji xooga badanna gaal buu noqonaya laakiin ninkani janis ma helin jaanisuu salaad ku tukada ma helin buu soo galay kadibna amarkii rasuulku bixiyey buu qaatay kadibna sidaasuu shahaado uu ku qaatay allahu akbar ikhwaanii xusnu lkhaatima allah subxaana wa tacaala hadduu kuu garto ama kugu arsaaqo waa wax iyo hidaaya min allaahi ay kugu dhacayso hal mar ayaad arkaysaa qofkii xagga u socday oo hal mar isbedelay dhinaca kale hal mar u gadoon qisadan balan aragno assaajida loo bixiyey assaajida tii sujuudsanayd waa haweeney waa hooyo da-deedu ay dhanayd siddeetan sano ayay gaadhay qisadan waxay ka dhacday magaalada riyaad ee waddanka sacuudiga caasimadda sacuudiga hooyadan waxay dhex fadhiisatay dumarkii waaweynaa bay dhex fadhin jirtay sida dumarkuba caadadoodu ay tahay inay isla joogaan oo isla sheekaystaan waxay aragtay in haweenka hadalkoodu wax badan oo ka mida qiila waqaala inuu yahay waxaasaa la yidhi iyo waxaasaa la sheegay waxay aragtay hooyadani inay dumarku ku jiraan qiiba iyo namiima inay xan iyo isku dir iyo waxyaabo badan ka shaqeeyaan waxay aragtay warkoodu inuu yahay fulaanatun qasiiratun wa fulaanatun tawiilatun wa fulaana cindaha kada wa kada heblaayo way dheer tahay heblaayo way gaaban tahay heblaayo waxaasay haysataa wa fulaanatun tulliqad wa fulaana tasawajad heblo waa la furay heblo way guursatay kalaamun oo waxba aan anfacaynin oo tiro badan bay ku aragtay dumarkii hooyadan da'deedu siddeetanka ay jirtay factasalat innisaa dumarkii way ka dheeraatay way iskaga tagtay wa jalasat fii beytihaa tadkur allaha subxaanah gurigeeda iska fadhiisatay iyadoo ilaahay xusaysa kalaamka qiila waqaala inuusan anfacayn markay dareentay gurigeeday fadhiisatay allah subxaanahu wa tacaalaa bay ku xusaysay sijaayad ayay soo qaadatay ay gurigeeda dhigatay oy ku sujuudaysay habeenkii wa fii leylatin habeen habeenada ka mid ah ayaa waxay u kacday inay tukato way istaagtay sujuud bayna u dhacday waxay lahayd wiil oo baari ah aad iyo aad baari ugu ah wax kalena ma ay dhalin iyadoo tukan ayaa waxuu maqlay wiilkii hooyadii oo dhawaaqaysa wa biha bihaa tunaadii way dhawaaqaysaa wuxuu yidhi wiilkii waan soo cararay hooyaday baan uu soo raadiyey fa idaa hiya saajidatun calaa hay-ati sujuud waxaan u imid iyada oo sujuudsan qaabkii sujuudda iyadoo u fadhida oo sujuudsanoo wejiga dhulka ku haysa walu fiirso waxay tidhi yaa bunaya wiilkeediiow maa yataxaraku fi laana siwa lisaani wiilkaygiiow hadda aan kula hadlayo jirkaygu meel kale oo dhaqaaqi markii laga tago carabka allisaanu yacmal carabka oo keliya shaqaynaya laakiin xubnaha kale ma shaqaynayaan wuxuu yidhi wiilkii haddaba aan isbitaalka kuu qaado adhabu bika ila lmustashfaa isbitaalka aan ku geeyo waxay ku tidhi maya ajlisnii haahunaa halkaani fariisi halkan aan alla ku caabudaya aan fadhiya iidaa wuxuu ku yidhi laa maya wallaahi laadhabanna bika ila lmustashfa wallaahi waan ku qaadayaa baari buu ahaa hooyadii oo tacbaan u jeedaa wuxuu yidhi wallaahi laadhabanna bika ila lmustashfa wallaahi waan ku kaxaynayaa isbitaalkaan ku geynaya wuxuu ku dadaalayay baarinimadiisa inuu maaragtay ka run sheego isbitaalka ayuu geeyey watajamaca الأطباء dhakhaatiirtii oo dhanna way soo urureen mid walbana wixii tabartiisa ahaa buu dhakhtar waliba ayuu sheegay waxay ku sameeyeen alfuxuusaad baaritaankii oo dhan bay sameeyeen laakiin ashifaa biyad illaah caafimaadku ilaahay gacantiisa ku jiraa dhakhaatiirta waad arki doontaa qisooyin badan dhakhtarku inuusan waxba haynin ayaa dareemaysaa asbaabun baa ilaahay u soo dhiibaan laakiin inuusan awood isagu lahayn baa dareemi biyad illaah hooyadii wiilkeedii waxay ku tidhi as'aluka billaah allaan kugu dhaariye ii celi gurigaygii iyo sijaayadaydii aan ku sujuudi jiray ii celi marka isbitaalkii waxba looga qaban waayo fadahaba biha ila lbeyt wiilkii waa kaxeeyey guriga ayuuna geeyey kadib markuu guriga keenay isla markii wuxuu sameeyey inuu u weyseeyo biyuu soo qaaday waa u weyseeyey markuu u weyseeyeyna wuxuu ku celiyey sujuuddeedii iyo buu geeyey si ay ugu tukato way istaagtay way ku tukanaysay wa qabla alfajr qubayla alfajri salaada subax wax yar uun ka hor haddana waa iyadoo tukanayso way u dhawaaqday wiilkeedii ida bihi tunaadi markay u dhawaaqdayna waxay leedahay yabni wiilkaygiiow astawdiuka allaah aladii laa tadiicu wadaayicuka astawdicuka allaah alladii laa tadiicu wadaayicuka waa macasalaameynta dadka kale tegaya kelimada isku macasalaameeyaan macasalaameyn hooyadii way u yeedha wiilkii way macasalaameysay wiilkeedii waxaan kaagaga tegayaabay tidhi allaha wixii looga tagaa uusan dayacmayn marka allahaasaan kugu dhaafay ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu اllah intaa markay ku tirina towxiidkii bay ku dhawaaqday watalafadat nafsahaa ilaa khaaliqihaa nafteediina waa dhiibtay bimacnaa naftii way ka baxday nafteediina waa dhiibtay oo way ka baxday naftii ayib min waladihaa ilaa an qaama fagasalahaa wahiya saajida xilligaa ay la hadlayso way sujuudsan sidii hay-atu bay ku jirtaa waxa shaqaynayana waa carabkeeda oo keliya ayib waxau sameeyey wiilkii inuu dhaqo wuxuu sameeyey inuu dhaqo uu kanfo waxaa loo qaaday salaadii iyadoo weli qaabkii sujuudda ku jirta waxay u qaadeen qabrigii iyadoo weli qaabkii sujuudda ku jirta waxay geliyeen qabrigii iyadoo qaabkii sujuudda abaa ah la geliyey saajida waman maata calaa shayin yubcau calayh qofka si ku dhintana sidaa unbaa lagu soo bixin siduu rasuulkuba sheegay sal اllah alay waslam xadiiska imaamu muslim soo saaray min xadiidi jaabir bni cabdillaah yubcau kulu cabdin calaa maa maata calayh aw kullu calaa maa maata calayh qof walba waxaa lagu soo saari siduu ku dhinto fa haadihi اlum hooyadan in sha allahu tacaala waa la soo saari wahiya saajidatun iyadoo sujuudsan iyadoo sujuudsan ayaa la soo saaraya hada huwa xusn اlkhaatima xusn اlkhaatima taas wey ayib ikhwaanii qisada labaad shuruuqun laa guruuba bacdahu waa qiso dhacday iyaduna wadanka sacuudiga ayay ka dhacday waxayna ku dhacday nin magaciisa la odhan jiray raynu ostiyan ninkan daadiisu waxay ahayd labaatan iyo shan sano ayuu jiray xirfadiisa iyo shaqadiisu wuxuu ahaa muhandis injineer buu ahaa jinsiyadiisa iyo waddankiisuna hindi buu ahaa dayaanadiisa iyo diintiisuna boodi buu ahaa boodiyiinta qolyaha madhabkaa caabudu ahaa muslin ma ahayn laakiin nin waddanka xirfo ku yimid oo muhandisa buu ahaa oo la keensaday injineer ahoo dhisa bildhinada iyo jidadka ayuu dhisi jiray ninkan isbitaal baa la keenay isagoo awooddiisii ay dhammaatay isagoo codkiisii iyo hadalkiisii aan la fahmaynin la maqlaynin abiibkii iyo dhakhtarkii loo keenay wuxuu aqriyey ataqaariira ibiya riboodkii dhakhtarka laga diyaariyay ninkan baa la soo hordhigay wuxuu ka yaabay uu yidhi waxaan la yaabanahay ninkan sida uu u shaqaynaayo wadnihiisu yacnii weli siduu u shaqaynayo naftu ugu jirto ayaan la yaabanahay ayib ma rumayn kara buu hi ninkan inuu weli sii shaqeeyo uu sii socdo xaaladdiisa markuu aad ula yaabay wuxuu goostay inuu cid ka aqoon badan u geysto dhakhaatiirta waad aragteen markay arrin ku wareeraan dhakhtar kaley raadiyaan wuxuu raadiyey nin doctor istishaari ah oo darajooyinkan dhakhaatiirta ugu sarreeyo ah oo la yidhaahdo axmed ninkaasoo wuxuu hi waxaan ku dareemayey istiqaama iyo toosnaan iyo aqoon badan baan ku dareemayey riboodkii raynuu laga soo diyaariyey ayaan wuxuu hi hortiisa dhigay dhakhtarkii doctor axmed markuu aqriyey marna wuu kacaa marna wuu fadhiistaa wuxuu la yaaban yahay wuxuu yidhi an yucqalu an yakuuna hada almariidu maa yazaalu xayan yasca wuxuu yidhi ma arrin suuragal ah inuu qofkaan jirani weli socdo adduunka qofka sidaan riboodkan hor yaalla ruuxa ah iska leh yaani xaaladda laga soo qoray qof haddii la idhaahdo wakhti hebel buu dhimanaya oo haddana la soo saaro inta intaasoo dhakhtar isku waafaqaan inuu dhimanayo oo haddana ruuxii weli uu socdo wuxuu yidhi ma suuragal ba inuu qofka riboodkan laga diyaariya weli adduunka dushiisa sii socdo wuxuu yidhi waxaan ogaaday xatman ana lilaahi xikma fii mahaali hada shaab waxaan ogaaday buuhi marka ina meeshan xikmad inay ku jirto allah subxaanahu wa tacaalaa sugidda uu sugaayo ninkan oo wiilkani uusan dhimanin alleelaha meesha inay xikmad ku jirtaan ogaaday oo raynu dan baa laga leeyahay xikmad ilaahay ka leeyaha jirta arrinta kaloon ogaaday wuxuu yidhi waxaa weeye xikma ukhraa أن الطبيب الذي يحمل شهاadة عاaلية لا يمkiنه أن يجزم أبدا بلحظة نهاية الإنسان xigmada labaadoo meesha ku jirtoon ogaade waxaa weeye buui dhakhaatiirta adduunka ugu sarreeya ee shahaadaadka iyo darajooyinka ugu sarreeyana wata inaynan go-aan ka gaari karin inuu qofkani wakhti hebel dhimanayo oo uuna dhaafaynina waan ogaaday maxaa jira intaasoo dhakhtar baa soo sheegay inuu ninkani dhimanayo laakiin weli ninkii waa socdaa adictor axmed wuxuu hi walima laa ajlisu maca raynu haada oo wiilkan anigu maan la fadhiisto bal hala ii keeno wiilkan raynu isaga naftiisa aan la fadhiisto weli wuxuu aqrinaya waa ribood hala ii keeno wuxuu qabtay gacanta raynu ayuu sidaa u qabsaday wuxuuna bilaabay inay wada hadlaan oy warka labadoodii ay wada hadlaan dictoorkii waa dhegaystay rayno si fiican buu dhegaystay naxariistana qofka muslimka waa dareemaysaa oo qofka sidaan haddaba ku soo marnay qisadii markaan ka hadlaynay towbada saadiqada iyo towbada runta labadii gabdhood caaliya iyo faatina yacni qofka diinta lihi naxariis buu xitaa qofka bukaankii wuu iskaga kalsoon yahay bukaanku kalsooni buu helaya haddaad aragto qof muslimaho wadaadaho wanaagsan oo maaragtay kalsooni baa ku gelaysa wuxuu dareemay ninkan sacuudigana uu ku noolaa uu yaqiinay dadka muslimiinta inkastoo isagu nin gaala ahaa laakiin muslimiinta wuu garan jiray dadka fiicfiicanna wuu kala garanaya wuxuu gudagalay inuu ninkii tartiib ula sheekaysto wuxuu arkay siduu u soo dhowaynayo siduu ugu naxariisanayo salaadii maqrib baa la gaaray salaaddii maqrib hadii la gaadhay raynu wuxuu dareemay doctor axmed inay jirto wax uu caddayn la yahay qofku waad garan markay waxoogaa kurbo ku taagan taho inuu kaa kaco u istaago uu rabo waxbuu ka dareemay wuxuu yidhi maxaa jira doctore oo ku haya wuxuu yidhi waxaan rabaa adaau salaati almaqrib salaati almaqrib baan rabaa inaan soo tukado kelimadii salaax ayaa dhagaha uga dhacday rayno salaat almaqrib ayaan rabaa inaan soo tukado wuu ku celiyey oo maxaad rabtaa bu wuxuu uhi salaaddaan rabaa inaan soo tukado bisawtin khaafit cod aada iyo aada u hooseeya ayuu raynu wuxuu ku celceliyey salaa salaa salaa salaa yacni salaaddii baa qalbigiisa taabatay ayib doctoorkii waa kacay wuxuuna gacanta u taagay raynuu isagoo salaamaya wuxuu yidhi in sha allahu tacaala waan kuu soo noqon kuu soo laaban doonaa insharax sadru raynu ninkii raynu imbisaad baa galay farxad baa dareemay farxad ayuu dareemay isla markiiba afkaarun bidihni raynu fikiro badan baa ku soo dhacay ninkii raynu isla markaa wuxuu dareemay noloshiisu adduunka dhan intuu ku noolaa noloshiisuba inayna ka badnayn keliya dhowr bildhin oo la dhiso iyo dhowr jidad oo la dhiso intaa bay noloshiisu ahay ninka dhan oo hadda muhandiska lagu leeyaha ama injineerka yacnii wax walbo ood qabato waxaad qabatahay waa un guryo aad dhistay weeyaan wax ka weyn miyaad samaysa jid la maro oo dhistay marka wuxuu fahmayba noloshiisuba intaa inay ahayd wuxuu dareemay inay jiro wax kale oo noloshiisa ka maqan uusan weli fahmin lam yacrif ay ariiq wuxuu dareemay inuusan garanaynin ilaa hadda wado uu hayo xata alaan dhakhtarkii doctor axmed wuu soo laabtay markuu soo laabtayna wuxuu la hadlay ninkii raynuubu wadahadal la sameeyo dood labadoodii waxaa dhex maray wadahadal fiican iyo sheeko afkaar badan ayaa ku soo laalaabatay ninkii raynu wax badan buu isweydiiyey doctoorkiibaa wuxuu ku yidhi raynu hal anta tacrif yaa raynu ana nihaayata kuli xay raynu ma garanaysaa qof walba meeshu ku dhamaan doona nihaayat kulli xayin ruux kasta oo nool meesha u dambayn marka intuunan warka dhammaynin dhakhtarkii ayuu raynu ka dhexgalay oo wuxuu yidhi alcadam alfanaa wuxuu yidhi waa alcadam walfanaa yacni waa inuu dhamaado qof waliba ilan masalaha halka ku jirto dadka muslimiinta iyo dadka gaalada ah waxay ku kala duwan yihiin ahlu iimaanku hadii ruuxu uu dhinto waxa la yidhaahdaa waa intiqaalu min xaalin ilaa xaalin dhimashadu waa xaalad daar iyo guri baad ka baxday daaru dunya baad ka baxday daarul aakhiraad aadaysa maad dhimanin ma ad nolol cusub baad bilaabi doontaa adduunkaad ka tagtay dhimashadii inagay noo muuqata waa dhimatay laakiin xayaato kalaad bilaabi imaa xufratun min xufari الnaar waima rawdat min riyaad iljanna ama darishad jannaha saacaddaa kuu bilaabmi ama dariishad naara ku bilaabmi haddana hawsha weyn aan lagaba tegayninba gadaal bay jirtaa marka intay dhimashadu taala dhimasha maxay ahayd wax dhammaaday laakiin gaaladu waxay aaminsan yihiin iyagu in la dhammaanayo sanduuqaasaa lagugu riday meeshaas lagugu talagalay baa lagugu tuuray ama waaba la gubayba qofkii sida aragteenoo way gubayaan ama meeshaasaa lagu tuuray intii loo labiso loo waxeeyo waxayna aaminsan yihiin howshiisii waa dhammaatay intaasay ku dhammaatay laakiin muslimku sidaa ma aaminsan marka ninkan doctoorka hadlaya waa nin ahlu iimaana oo muslima bukaanka u jawaabayana waa nin gaala nadarada ay ka leeyihiin dhimashadu isku mid ma aha wuxuu yidhi marka alcadam alfanaa waa dhammaasho waa la dhammaanayaa wuxuu yidhi maya dhammaasho mehe waa intiqaalu min xaalin ilaa xaalin xaalad baa laga guurayaa mid kale loo guurayaa ayib xadaahu can اlislaam biijaaz dhakhtarkii islaamkuu ninkii uga sheekeeyey si kooban iyo si degan buu uga sheekeeyey raynu wuxuu bilaabay inuu madaxiisa uu yahuzu ra'sahu madaxiisa sidii qofku markuu wax fahmaayo inuu madaxa sidaas u lululo ayuu bilaabay wuxuu bilaabay inuu ilintiisa celceliyo islaamkii wuu jeclaaday wuuna ku qancay madaxa ayuu hal mar kor u qaaday isagoo dhahaya nacam ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuul اllah ku dhawaaqay ashhad an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah kelimadaa markay ka soo baxday isbitaalkii dadkii la joogay oo dhan baa farxad iyo sawaxan hal mar dhakhtarkii hawshaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga ku guuleeyey habeenkaa waxay u ahayd farxadda ugu weyn qof baa sababtiisa ku soo waa farxad habeenkii oo dhan meesha la joogay midnight marka la gaadhay two alif taqriiban labiyo tobankii ayuu dhakhtarkii wuxuu yidhi waan tegayaa maanta dhan buu joogay berri subax baan ku imaanayaa rayno ayuu yidhi waa la kala ballamay uu soo laabtay subaxii buu yimi subaxii isbitaalka markuu soo galay waxaa lagu yidhi xal oo dhan waxaan maqlaynay qof ku celcelina ruux kastoo soo galay isbitaalka dee isbitaalka dadna way iman dadna way baxayaan dadkii fiidkii hore ma joogaan waxay yidhahdeen dadka isbitaalka jooga xalay dhan waxaan maqlaynay qof dhahaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah qof sidaala baanu maqlaynay laakiin sakana sawtu qubayla alfajr codkii aanu maqlaynay salaada subax wax yaruun ka hor waa dhammaaday hadalkii ma yeeraayo waa waa degan yahay doctor axmed wuxuu soo galay kurfata raydun qolkii uu ku ogaa ninkii isaga ahaa buu u yimid waa waayay muusan helin wuu raadiyey wuxuu ogaaday inuu ninkii naftu ka baxday uu dhintay qubayl alfajar wuxuu yihi sakana sawtu ila alabad maata arajulu wa caashat ruuxu codkii aan maqlaynay waa dhammaaday ma soo noqonaayo ninkiina waa dhintay laakiin ruuxdiisu weligeed way nooshahay iimaan buu ku dhintay iimaan ayuu ku dhintay walacalla inuu ninkaani yahay isaguna lam yasjud lilaahi sajda hal sujuud ma sujuudin awoodna uma helin aftar xilligii dambe oo gelinkii dambe xalay buu maalan islaamka tawxiidka loo qabtay salaadii subax ka horna naftu waa ka baxday janisna ma helin ba uu lama gaadhin salaadii subax laakiin wuxuu ku dhintay kelimatu tawxiid camila qaliila wa ujra kaiira weeyaan wax falay oo tawxiidkubu ku dhawaaqay laakiin wax badan baa la ajir janno ilaahay ayuu siiye subxaana wa tacaala ayuha اlkhwa alakhawaat laa shaka inuu qof walbo innaga naga tirsani uu raadinayo u sacyinaayo inuu helo axsani wej inuu ku dhinto <clears throat> axsani wej sida ugu fiican inaad ku dhigbato oo acmaashaada malaa'igtu ay kor qaado adiga oon ahayn mid dhunsan adigoo inxiraaf iyo qalloocuuna kugu jirin adigoo alla subxaanahu wa tacaala aan halmaansanayn shuruudda xusnulkhaatima in shaa allahu tacaala iyo calaamaadkeeda waan ka hadli doonnaa insha allahu tacaala waxaa ka mida ah almudaawamatu cala aacaat daacada in la daa'imaa ka mida qofku daacada inuu daa'imo ayaa ka mida waxaa ka ah in qofka qowlkiisa iyo camalkiisu ay isrumeeyaan hadalkaaga iyo ficilkaaguna waa inay isku mid yihiin oo ayna isbeeninin agshinkaaga iyo waxaad bixinaysa qowlkaagu waa inay isku mid noqdaan ayib fakam min shaksin waalciyaadu billaah meeqaa jira dad badan ilaahay haynaga badbaadiye oo camal falaya camali ahli اljanna dadka ahluljannada cam shaqadooda qaban markuu gaadho marka ugu dambaysa xataa lam yakun baynahu wa baynaha ilaa diraac fayasbiqu calayhi اlqowl aw اlkitaab sidii xadiiska fayacmalu bicamali ahli الnaar dad baa jira shaqo fiican haya laakiin xadiiskaa rasuulkaa fasiray oo wuxuu yidhi fii ma yabduu linnaas sida dadka u muuqanaysay buu wax fiicanaya laakiin wuxuu hayay wax fiican maaha wax fiican ma samayn jirin nafs khasiisa wa khabiia baa ku jirta qofkaa naftiisa xumayd acmaasha uu hayo wax fiican bay u muuqatay laakiin wax fiican muuna qabanaynin yacnii ma ahayn naftiisa ayaa xumayd dadka sida u muuqata laakiin wax fiican bay la ahayn ayib walcaks saxiix sidaa u basiidkeeduna waa jira qof baa xumaan isaguna ku jira laakiin waxa weeyaan yasbiqu calayhi اlkitaab isagana kitaabkii ayaa u dhaqaya oo u hormaraya fayacmalu bicamali ahli اljanna camali ahli اljanna ikhwaani alcabd اlmu'min qalban wa qaaliban qofka mu'minka ah ee qalbigiisu uu fiican yahay u fiirso ee ayna iskhilaafsanayn qowlkiisa iyo ficilkiisu falaa yakhaafu dulman walaa hadman qofkaasi ka baqi maayo dulmi dulmiga waxaa la yidhahdaa ziyaada in dunuubtiisii dunuub kale loogu duldaro ka baqi maayo hadman oo ana ka baqi maayo in daacaadkii uu camal falay laga nusqaamiyana ka baqi maayo qofkii allaah run u sheegana allahna waa u rumaynaya subxaana wa tacaala towbadaada run ka sheeg usduq maca allah ilaahay subxaana wa tacaala run la samee run ka dhig allahna subxaana wa taala tacaala xusnulkhaatimuu kugu arsaaq adigana wax fiican buu kugu arsaaq ayib alqisa ataaliya qisadan kale haddii aan aragno hadihi اlqisa waxay ku dhacday shaabun fi alaaiina min cumrih waa wiil taqriiban daadihiisu soddon jir uu ahaa magaciisa waxaa la odhan jiray cizudiin wuxuu ahaa imaam iyo khaiib masaajid la yidhaahdo masjidu caaisha um اlmuminiin oo ku yaala waddanka urdun jordan wuxuu watay shahaadada maajisteerka la yidhahdo fi shareeca alislaamiya min kuliyati dacwati usuul iddiinna waa haystay waxay ahaa nin dadka taqwada iyo salaaxa iyo wanaag uu ka muuqdo walaa nusaki cala allahi axada ilaahay baa dadka taskiyeyn kara oo sheegi kara laakiin sida dadka u muuqata nin fiican buu ahaa xusnulkhaatimana ilaahay baa ku arsaaqay waxaan ka garanaynaa halkaa inuu ahaa qof fiican qisadan waxay dhacday maalin ah oo sanadka hijrigu u ahaa kun iyo afar boqol labaatan toddobadii bishii dilxija oo ku beegnayd ee two bishii labiyo tobnaad labiyo labaatankeedii taqriiban waxaa laga aadaamay masjidu caaisha oo uu imaamka ahaa ninkan dhallinyartae la yidhaahdo cisuddin waxayna ahayd cashru awaa'il min dilxija bisha dilxija tobankeeda horay ahayd waa maalmaha camalku ugu fiican yahay ayib waa la aadaamay salaaddii buu dadka u hormaray siduu u tujiyey salaaddii maqribka waa istaagay isagoo wejigiisa nuur uu ka baxayo iyo caraf iyo iimaan baa ka muuqday dadku ku soo jeedsaday oo istawu salaaddii buu simay taraasu wactadiluu isagoo leh itmaami saf wuxuu yidhi salluu salaata muwadicin salaadiinna tukada kana dhiga salaad mid wax sagootinayooon soo noqonayn salaatu muwadic qof wax sagootinayooon soo noqonaynin bimacnaa ilaahay u jeedsa wey allah qaabil qalbigaaga iyo badankaaga intoo dhanba alla subxaanahu wa tacaala u jeedi salluu salaata ayib salluu salaata muwadic wuu istaagay waqfa qof walba oo salaada tukanna waa inuu sidaa yaa munaasaba uu tukado salaadan aad gelayso dadka qaar baa salaadda markay galaan mashquul kalayba gelayaan howlo kaley gelayaan shaqadii dhannayd ay maanta qaban lahaayeen bay maaragtay ka sii shaqaynayaan rag baan filayaaba inay balaynka halkaa ku dejiyaan salaada dhexdeeda laa shaka markaad salaada ka baxda halka aad ka baxda kadib aad sida sii qorshaystaan laakiin waxaa loogu talagalay xilligan yar ee taagan tahay daqaa'iq ah ilaahay u jeedso subxaana wa tacaala alla u jeedso qalbigaaga iyo qaalibkaagu wada jeed ayib ninkaas markuu halkaa allah subxaanaه wa tacaala bayna yaday illaahi buu istaagay laxda geeridana ogaada oo waxay nooga dhowdahay wax walba min shiraaki naclihi bu rasuulku u tilmaamay kabaha aad qabto iyagaa kaaga dhow geeridaa kaaga sii dhow tuululamal waxaa la yidhahdaa yidadiilo dheer waa la noolaan doonaana acma albasra wاlbasiira waafsad الظaahira wالsariira waa la noolaan doonaana dad badan bay hallaysay oo indhaha ayay dadka tirtay kuwii aragtida iyo kuwii qalbiga intaba daahirkiiyo baatinkana way fasahaadisay ninkaa dhalinyarta ah ayaa wuxuu ka sheekaynayay marka xilligaa uu galay fa bimujarad sheekadii laga warramay fabimujarad inuu galay salaadii an tama suuraة اlfaatixa faatixada markuu aqriyey wawasala ilىa qowlihi tacaalى siraaط اladiina ancamta calayhim halkaa markuu marayo siraaط اladiina wadadii waa dadkii wadadooda ancamta calayhim aad u nimcaysay siraaط اladiina ancamta calayhim halkaa markuu marayo saqطa bacdacaaha calىa hayatihi haadihi musaliya mutawadi'an طaahira naqiya isagoo halkaa mari oo taagan buu dhacay hal mar ayuu taagnida ka dhacay wuu tukanayay wuu weyse qabay daahir buu ahaa qalbigaysii iyo naftiisuba tahaaray qabtay wuxuu taagnaa amaakinta ilaahay meesha ugu fiican masaajid ilaahay buu taagnaa wuxuu ku jiray asalaa ayuu ku jiray famaata waa dhintay naftiina way ka maqanta waa geeri fayaa lahaa min mayta waa geeri aada iyo aada runtii u qurux badan waa geeri haboon inuu qof waliba tamaniyo allow taasoo kale i gaadhsi adduunkan waad un ka bixi waxaad noolaataba haddaad adoo camal fiican ku jira aad ka tagtana camalkii adoo ku jira lagu soo bixin qiyaamada haada arajul cizuddiin sawfa yubcau in shaa allah wa huwa yusallii biاnnaasi imaaman waa la soo saari doonaa isagoo dad tujinaya imaamo ah. ayaa la soo saaray insha shaa allahu tacaala haadihi annihaaya waa dhammaad meeshii uu maarata nihaayadii adduunka uga tegay laakiin waa nihaayat wa bidaaya bilow kalena oo cusubna waa bilaabi doonaa fashataana maa bayna man maata calaa haadihi اlhay-a waman maata makhmuuran raaqisan muganiyan way kala duwan tahay way kala fog yihiin laba qof oo ku dhintay mid qof sidan ku dhintay iyo qof dhintay oo aynu hore u soo marray qisooyinkiisa isagoo khamraysan mid dhinsay isagoo raqsinaya gabadhii aan soo maraynay ee xafladdii arooska iyadoo ka raqsinaysa oo halkaas maaragtay ka ciyaaraysa dharla'aanna ah ku dhimatay ninkii muqaniga ahaa ee heesi jiray oo heesta isagoo isna qaadi ku dhimanayay fa shataana maa bayna haada wadaak alla labada geeriyood kala foga labada qaabna way kala duwan yihiin ayib fayo asxaaba almacaasi haddaba dadka macsiyadoodu ay badan tahay dadka dunuubtoodu ay badan tahay waman mina lam yadnab oo yaa innaga inaga tirsan oon dembaabin qof innaga inaga tirsan oon dembi lahayn miyaa jira ilaahay aanu laabanna subxaanahu wa tacaala qabla fawaati alawaan intuusan wakhtigu ina dhaafin aan alla u laabanno wa khitaaman lihadihi اlqisa nasأl اllaha asأl اllaha lii walakum xusna اlkhaatima wa asأl اllaha an yanfacana bima callamna callimna wayajcala dalika xujata lana la xujata calayna allahuma aamiin allah subxaanaه wa tacaala inuu nagu arsaaqo xusna اlkhaatima ayaan ilaahay weydiisanaynaa allah waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco waxa aan barannay mar walba diinta iyo qur'aankana uu nooga dhigo xujatan lana kuwa annaga noo dooda laa xujatan calayna laakiin annaga aan nagu doodin wa haadihi qisatun ukhraa tanna ikhwaani waa qiso kale oo tusinaysaa xusnu lkhaatima sida ilaahay ciisuddiinba ugu arsaaqay xusnu lkhaatima ayaa walaalkan kale ahlu qur'aankaana xusnulkhaatima ilaahay ugu arsaaqay innahu yaqra'u lqur'aan waa nin isagoo qur-aanka akrinaya naftu ka baxda isagoo qur-aan akrinaya naftu ka baxda shaqsun yasiiru bisayaarati wuxuu ahaa wiil saaran baabuurkiisa ayib tacaalat siyaaratu baabuurkiibaa ka halaabay jidka fi ariiq wuu ka degay jidadkan waa taqaanaa deg sida hayweyga oo kale isaga oo ka degay oo baabuurka gadaashiisa taagan waxaa yimid baabuur kale oo degdegaya baabuurkii kale ayaa wiilkii jub gaadhsiiyey daraba min alkhalf saqada musaaban isaabaatin baaliqa wiilkii waa dhacay baabuurkiisii jidku yaallaa isaguna baabuurka gadaashiisa ku dhacay isagoo dhaawac weynna uu soo gaadhay waxaa u yimid dadka muraaqabatu uruq wadooyinka booliska wadada ayaa soo maray markay u yimaadeen laba nin bay ahaayeen waa dad muslimiina wadamada qisooyinkan inta badan ka dhacayaan wadamada carabta weeyaan labadii nin baa u yimid labadii nin waxay soo qaadeen wiilkii oo dhaawaca baabuurkoodii ay soo saareen isbitaalkay ula soo carareen waxay yidhaahdeen haddaan dhexda soo wadno wiilkii isaabaad baaliqa dhiiggaasaa uga boodaya isaabaad waaweyna way ku yaalaan yacni dhaawacyo aada u culus buu qabaa wamaca daalika huwa yaqra'u lqur'aan afkiisa qur-aanku marna ka goy maayo qur-aan buu akhrinayaa wa bisawti nadiyin wa jamiilin yuratilu lqur'aan weliba akris keliya ma ahee cod aada u macaan buu weliba qur ku akhrinayaa oo tajwiid si loogu akrinaayo yaquulu raawi subxaana allah waxaan leenahay buuhi ninkani waa musaab nabaro waaweyn baa ku yaala wamaca daalika huwa wuu akrinayaa qur-aan buu akrinayaa lafihiisi waa jajabeen wuxuu u dhow yahay geeri buu u dhow yahay wuxuu ihi annagoo saa u soo wadno isbitaalka ku soo cararayna qur-aankiina uu akrinayo faj'atan sakata daalika sawt hal mar waxaa aamusay codkii aanu maqlayna waa istaagay waan fiirinnay haddii aan sidaa u fiiriyeyba waxaan arkay faidaa bihi raafican isbacuhu sabaaba waxaan arkay wiilkii nabarradu adag ku yileen oo gacantiisa midigtu kasaa ugu qaadayo aqrinaaya sabaaba yacni fartaas ayuu kor u hayaa yatashahad wuuna towxiidka ayuu afka ku hayaa أشhهd أn laa إlaaha ilا الlah وأشhhad أna mحamada rasuul الlah towxiidku akrinaya ayib uma inxanىa raأsu madaxiisii baa hal mar soo hoobtay buu yihi lamastu yaddah gacantiisaan taabtay wadnihiisaan taabtay neeftiisii baan fiiriyey laa شhaya faaraqa الxayaa naftii waa ka baxdeen siduu qur'aanka aanka u aqrinayey towxiidkiibuu hal mar ku dhuftay kadibna naftiiba waa daysay faaraqa alxayaa nadartu ilayhi awiilan wuxuu yidhi wax badan baan fiiriyay waa labadii nina soo qaaday oo waday wax badan baan fiirinaayey ilin ayaa iga dhacday buuhi markaas ilin yani yaabaa ka timid waxaan fiiriyey zamiilkaygii saaxiibkaygii kaloo ila waday baan isna fiiriyey waxaan u sheegay ana arajula maata inuu ninkii aan wadnay uu dhintay nimankan baabuurka daban xagga hore ka saarayen qofkiina gadaalbay marka haddaan fiiriyey ninkii saaxiibkii aan waramo ninkii naftu waa ka baxday wuxuu yidhi saaxiibkayna oohin buu aada isula gediyey maxaa jira qofka muslimkaa yataأar wuxuu ku saamoobayaa haadihi اlficla yacni ilaahay subxaana wa tacaala xusnulkhaatimada ninkan ilaahay siiyey iyo wanaaga alle uu siiyey ayuu la yaaban yahay wuxuu yidhi waan soo kaxaynay wasalna almustashfa isbitaalkii baan soo gaadhnay isbitaalkii ayaan soo gaadhnay ayib saaxiibkay markii aan isbitaalka nimid waxaan u nimid dadkii joogay isbitaal ka isla markii waxaa lala xiriiray wiilka gurigoodii malu fiirso gurigoodii baa la wacay aydhigiisii markii la arkay iyo maarata taleefonka wax laga helay gurigii baa la wacay waxaa qabtay taleefonka walaalkii walaalkii waxaa lagu yihi walaalka waa dhinta qur-aan buuna aqrinayay towxiidkuuna qabsaday markii ugu dambaysay dadka muslimiinta markay arkaan qof si fiican ku dhintay waa la raadiyaa sifo fiican weeye adiguna raadi ninkan wuxuu sidan fursadan ilaahay ku siiyey haddaad arato qof xumaan ku dhintayna isagana waa la raadiyaa si looga badbaado qofkan wuxuu samayn jiray ayib walaalkii haddii la wacay wuxuu yidhi walaalkay arrimo badan buu samayn jiray waxaa ka mid a ah maalin walbaoo isniin ah maalin kasta oo monday ah wuxuu aadi jiruu soo booqan jiray ayeydayo oo tuulada degan tuulo naga fog degan buu soo booqan jiray fi lqarya taasi waa booqasho waalidka la soo booqdo waxaa kaluu samayn jiray kaana yatafaqad اlaraamila walaytaama wاlmasaakiin walaalkay wuxuu ka warqabay oo kale gabdhaha garoobka ah ee nin la-aanta ah wuu ka warqabi jiray xaaladooda caawin bay u baahan yihiin wuxuu ka warqabi jiray agoonta caawin bay u baahan yihiin wuxuu ka warqabi jiray masaakiinta caawin bay u baahan yihiin ayib wuxuu keeni jiro baabuurkiisa ka buuxi jiray mar warba alashriطa addiiniya walkutub kitaabada oo muslimiinta iyo cajaladaha ayuu mar walba qaybin jiray tuulada markuu tagaba cajaladaha ayuu u geyn jiray kitaabtu u geyn jiray baabuurkiisu sidaas ugu raraan jiray kaana yadhabu wasiyaaratuhu mamlu'aة biاlأruzi wالsukar baabuurkiisa mar walbuu tuulada aadina wuxuu ka buuxin jiray bariis iyo sokor buu ku qaadi jiray cuntuu ku qaadi jiray dadka muxtaajiinta ee baahan buu u qaybin jiray waxataa xalwal atfaalna uu qaadi jiray xitaa ilmaha yaryar wuxuu u geyn jiray waxyaabaha ilmuhu daneeyaan nacnac iyo waxyaabaha macmacaanka ayuu caruurta xitaa u geyn jiray ma halmaami jirin si uga soo farxiyo wuxuu odhan jiray oo kale walaalkay sheekooyinkii uu odhan jiray waxaa ka mid a waddada aan sii hayee dheer oo tuulada la aadayo astafiidu min tuuli طariiq bixifdi اlqur'aani wa muraajacatihi wa simaaci alashriط اddiiniyati wاlmuxaadaraat wuxuu odhan jiray jidka waxaan uga faa'iidaystaa inaan qur'aanka aan sameeyo muraajaca ku soo celceliyo on qur-aankii xifdiyo markaan ku daalana cajaladaha ayuu dhegaysanaya baabuurka ku ridanaya marka jidkan dheer bas faa'iidadaasuu ii lahaa buu yidhi waxaan dareensanaa buu yidhi khawo kasta wiilkaasu leeya oon tuulada u sii socdo in ilahi subxaana wa tacaala ajir uu ii qoraayo wa ficlan wuuna u qoray allahna subxaana wa tacaala ikhwaani wuxuu ku arsaaqay nihaayadiisa uu ka dhigay fi dunyaa xusnu lkhaatima ilahay inuu ku arsaaqay isagoo qur-aan aqrinaya kelimatu towxiidna uu ku soo khatimay ayuu adunka uga baxay qisatu shaabin muakis tanna waa qiso kale waa wiil dhallinyaro ah oo sida dhallinyartaba caadadoodu ay tahay gabdhaha way dhibaan way faduuliyaan way dabagalaan way aflagaadeeyaan hadday fursad iyo ka helaanna xumaan bay ula aadaan nin dhallinyaro ah buu ahaa qisadan waxay ka dhacday magaalada rayaad waxaana soo guuriyey axadu saalixiin dadka wanaagsan mid ka mid ah baa wuxuu leeyahay baabuurkayga ayaan saaraa anoo baabuurka saaran suuqa magaalada rayaad alcaways suuqaas anigoo agtiisa maraya ayaa waxaan arkay wiil dhallinyaro ahoo gabar dhibaaya ayaan soo maray taradud baa igu dhacay wiilkan inaan la hadlo iyo inaan iska socdo waad aragtay markaad qof xumaan samayn mar waad ka fikiri ma la hadashaa marna mise iska daysaa wuxuu hi taradud baa igu dhacay muu naseexeeyaa mise waan iska daaya isla markiiba go'aan waxaan gaadhay inaan u naseexeeyo oona ka aamusin waxaan ka degay buuhi baabuurkayga baabuurka markaan ka degayna gabadha waa carartay wiilkiina wuu cabsaday waxay u maleeyeen anii min alhay-a ow min alshura sacuudiga waxaa ka jira hay-a hay-at اlxisba la yidhaahdo hay-at اlamri biاlmacruufi wالnahyi can اlmunkar yacni qolo maaragtay ka shaqaysa iyagu akhlaaq xumaday la dagaalamaan anshax xumada waxaa la yidhaahdo wax jidadka taagan wax si xun u taagan wax meel xun iskula hadlaaya waxaasay yay ilaaliyaan waaba hay-addan oo hawsheedo shaqadeedu ay taa tahay ayib marka wiilku wuxuu u maleeyey inay qoladan kuwaa yihiin ama inay shuradii iyo booliska yihiin oy qabanayaan waan soo degay waxaan ku ihi buu ana lastu min alhay-a walaa min ashura horta waa inuu sheego wuxuu ka cabsan wuu garanaya dadka sacuudiga ah, aadi iyo dadka sacuudiga joogi aad bay u yaqaanaan cabsi badan bay qabaan qofkaan iqaamo lahayn marka wuxuu yidhi anigu ma ihi wuu caddeeyey suu wiilku u dego wuxuu yidhi niyow ma qoladii maaragtay wadaadada ahayd mutawiciinta la jiray ee dadka cayrsan jiray iyo kuwii kale shurdada aha booliska midna ma ihiye maxaa tahay wey wainamaa akhun axbabtu laka alkhayr waxaan ahay buuhi walaalkaa oo khayr kula jeclaaday of walaalkaa oo khayr kula jeclaaday baan ahay waxaana jeclaaday inaan kuu naseexeeyo wuxuu yidhi waan fadhiisannay waxaan bilaabay buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala baan ku waaniyey u wacdiyey allaan ku wacdiyey oon ku waaniyey dadka ahlu macaasidiihi way iska qalbi jilcan yihiin haddii la waaniya dad badan oo ka mid a ah, isla markaaba ilin baa soo dhaafays wuxuu yidhi markiiba waxaan arkay wiilkii oo indhihiisii ay ilmaynayaan kadib waan kala tagnay waxaan ka qaatay taleefankiisa isaguna buu iga qaatay wa usbuucayni laba wiig kadib ayaa wuxuu yidhi anigu oo dharkaygii qamiiskaygii jeebkiisa fiirinayaba waxaan arkay wiilkii taleefankii aan ka qoray waxaan is buu hi alleelaha wiilkii maad la xiriirtid weli maad wacine maad wacdid waxayna ahayd waqta sabaax ili subaxii salaada subax la soo tukaday bay ahayd wiilkii baan wacay waxaan ku idhi assalaamu calaykum hal caraftani markuu salaame kadib wuxuu hi may garanaysaa wuxuu yidhi wa kayfa laa acrifu sawta aladii samictu bihi kalimaat alhidaaya <clears throat> wa absartu ariiqa annuur waalxaq oo maxaan u garan waayey codkii ilaahay subxaana wa tacaala igu hanuuniyey ariiqa khayrka ee wanaagsanna alle igu tusiiyey seenu garan waay <clears throat> waxaan idhi buuhi marka niyow aan bal is-aragno bal ka dambeeyey inuu ogaado maanta aan is-aragno waxaan ballannay buuhi salaada casar kadib ayaan ballannay waqadara allaahu an yaatiinii duyuuf ilaahay wuxuu qadaray inay marti ii timaado duyuuf marti inay ii timaado ilaahay qadaray waan kadib dhacay saaxiibkaygii waanan imid ji'tu mutaakhiran anigu wakti dambaan imid yanii qof marti baa iiti martidii baan ku mashquulay ballantii aan wiilka dhigana waan ka da'ahay wakti dambe ayaanu imid gurigoodii iyo mansilkii iyo linadariskiibuu ka qaatay waxaan garaacay buu yidhi guriga albaabkiis daraqtu lbaaba fataxa lii waalidu albaabka markaan garaacay waxaa iga furay aabbihii aabbihii baa albaabka iga furay waan salaamay waxaan ku idhi fulaanun mawjuud hebel ma joogaa wiilka magaciisi hebel ma joogaa baan idhi aabbihii wuxuu gudagelay inuu isoo fiiriyo aniga uu hadalla ka soo bixi waaye waxaan ku yidhi fulaan ma joogaa wuxuu yidhi yaa waladii aabbihii baa dhahaya wiilkaygiiow haadaa turaabu qabrihi qad dafannaahu qabla qaliilin waxaan igu yaallayd u jeedo boorkaan igu yaallaay waa ciiddii iyo carradii qabriga aanu soo gelinna wiilkaadi weydiinayso wiilkii saaka la ballamay waa la soo aasay ayib waxaan idhi yaa waalid waxaaban la hadlay saakaan la hadlay saakan soo wacayo goor mu dhintay wuxuu idhi salla duhra uma jalasa fi اlmasjid yaqra'u اlqur'an wacaada ila اlbeyt wanaama wuxuu yidhi wiilka iska dhaaf subax baad uu ka hadlaysaa salaaddii duhur buu tukaday salaadda duhur kadibna qur-aan buu soo akhristay guriga ayuu ku soo laabtay waxoogaa buu seexday waxaan damacnay inaan kicinno oon qadadii u toosinno fa idaa ruuxuhu faadat ila allaahi haddiiba aan damacna inaan kicinno waa dhintay naftiiba kuma jirtaa marka bacda zuhr ayuu dhintay ninkaana casarkii baa layla ballamay buu taqriiban sida muuqato waa xilli gaaban oo galab gaabana buu xaafadda mushkilada innaga inaga haysata qubuurta iyo qofka la-aasi iyo loo maraayo iyana dee dadkaa kama haysatee markaaba hadduu dhintay qofka horaa laga aasay ayib wuxuu yidhi waan soo laabtay walaqad kaana ibnii wiilkii aabbihii marka u sheekeeyey wuxuu hi waa dhintay wiilkaygu wuxuu ahaa min aladiina yujaahiruuna bilmacsiya dadka macsiyada badan buu ahaabu walo fiirso dadka macsiyada badan oo dembiga badan buu ahaa laakinahu qabla asbuucayni tagayarad xaaluhu laakiin laba wey ka hor <clears throat> laba wey ka hor unbuu hal mar isbedelay walo fiirso hadduu ilaahay kula damco xusnu lkhaatima ilaahay wixii hore kuu fiirin maayo jaanis baa haysataa wixii hore oo dhan cid soo samaysa alla kuu fiirin maayo ayib <clears throat> laba asbuuc kadib taayarad xaaluhu xaaladiisii wuxuu way isbedeshay wa asbaxa huwa aladii yuuqidunaa lisalaati اlfajr wiilkayga hadda wuxuu ihi salaada subax isagaa noo kicin jiray reerka dhan salaada subax isagaa u toojin jiray bacda an kaana yarfud اlqiyaama lisala waagii horena salaadaba ma tukan jira ayib wuxuu yidhi wa kaana yujaahiru bilmaqsiyati fii qacri daarina waxaa ka daraaba <clears throat> wiilkan xitaa xumaanta guriga iyaguu la imaan jiray kamana anaa celin karayn guriga ayuu xumaanta la imaan jiray uma mana allaahu calayhi bilhidaaya allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay inuu hanuuniyo hal mar unbuu wiilkii ilaahay hanuun ku soo dejiy waalidkiibaa wuxuu yidhi mataa carafta waladii yaa bunay oo wiilkayga aduu goormaad barata wiilkayga goormaad isbarateen waa waxaan ku idhi buui mundu asbuucayn ilaa laba weig baan isnaqaynay wuxuu yidhi anta aladii nasaxtahu wuxuu yidhi man waxaa tahay ninkii wiilkayga u naseexeeye soo wacdiyey muuna arag ogow laakiin wiilkaa u sheegay ninkii usoo naseexeeyey miyaa tahay qultu waxaan idhi nacam haa qaala waalidu wuxuu hi dacnii uqabilu ra'san anqada ibni min annaar haddaba iddaa buu yihi anshu shabaab ayuu ku soo arooriyey sheekh cali lqarani <clears throat> absara cinda dunuwi ajali qiso kale balaan aragno waa nin indhola-aan ahaay oo ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala indhaha wuxuu u fayday markuu dhimanay bala u fiirso markuu dhimanayaybuu wax arkay absaraa cinda dunuwi ajalihi markii ay soo dhowaatay geeridiisu buu indhihii ilaahay u fayday haadihi اlqisa waxaa wariyey wiil uu dhalay nin sheekh oo la yidhaahdo asheekh maxamed alcuhmaan oo ah min culamaaءi اlkuweyt alajilaa almacruufiina bالsalaax wاlkhayr waa nin wadanka kuweyt sheekh u dhashay buu ah sheekh maxamed cuثmaan la yidhaahdo ninkaasoo lagu yaqiinay in dhool buu ahaa waxaana lagu yaqiinay inuu ahaa dadka dadka yaqra' almardaa dadka jiran buu qur-aanka ku aqrin jiray ilaahayna in badan buu ku caafiyey sababtiis ayib sheekhu markuu dareemay in ay soo dhowdahay ajashiisu salaaddii maqrib yacni dadku waxay yidhaahdaan waa yeel wadkii waa yaqaanaa saas oo kale yacni wadkiisi geeridiisi inay soo dhowdahay markuu dareemay dabcan un culayskii haystay waladkiisi wiilkiisibaa wuxuu yidhi waxaan kuu qaadayaa isbitaalka markuu yidhi isbitaalkan ku geyn aabbihii wuxuu yidhi salaaddii maqrib iyo salaaddii cishaa'iga waan isku daray jamactu jamca taqdiim anigu wuxuu yidhi labadii salaadoodba waan wada tukaday maqribkii iyo cishaa'igii waan isku daray maxaa jira wuxuu ihi linnii uxisu bidunuwi اljal waxaan dareensanahay in wakhtigaygii taagan yahay wasatacuudu waxdaka min almustashfa isbitaalkana waxaan filayaa inaad keligaa ka soo noqon doonto ka waran waa wiilkiisii waa wada hadlaya wuxuu ihi isbitaalka keligaasaa inaad ka noqon baan dareensanahay xaaladayduna way culus tahay salaaddii maqrib iyo salaaddii cishananu waa isku daray ayib wiilkii waa kaxeeyey haddii uu aabbihii kaxeeyey asheekh maxamed alcumaan iyagoo jidka socda oo isbitaalka u sii socda odaygii indhoolna wuu ahaa wuxuu ku yidhi dakara annahu yaraa malaa'ikatan fii jaanibi اariiqi wahum yanduruuna ilayhi wayabtasimuun wuxuu sheegay sheekhii inuu u jeedo malaa'ig badan oo jidka dhinaciisa socda oo isaga soo fiirinaya oo weliba ay u muusoonayaano u qoslayaan waxaan arkaa buuhi malaa'ig badan oo qoslaysa oo jidka dhinaciisa socota waana acma aslan indhool buu ahaa wa kulamaa taqadamuu fi ariiq yaraahum yasdaaduuna ay almalaa'ika mar kasta oo jidka ay sii socdaan oo isbitaalka u sii dhowaadaanna wuxuu leeyahay sheekhan waxaan u jeedaa malaa'igtii inay soo badatay waxaan arkaa malaa'igtii inay soo badatay isbitaalka markii la galay oo ay geliyeen alghurfa alcinaaya almurakaza inaaya almurakaza waxa la yidhaahdaa yani dadka khatarta ah meesha la geeyo qaybta la dhigo halkaa marka la dhigay ilaahina subxaanaه wa tacaala uu xusayey ayaa wuxuu idhi araa naasan kaiira wa nuuran wiilkiisibuu ku leeyahy aabba waxaan u jeedaa dad badan iyo nuur baan arkaa iftiin ayaan u jeedaa iyo dad badan wiilkiisibaa wuxuu ku yidhi aabo qolka aniga iyo adiga oo keli a ah baa ku jirna aniga iyo adiga oo keli ah ayaa qolka ku jirna qof kalenina lama jooga yaad aragtaa wuxuu ku yidhi aabbihii isagoo sakaraatulmowtkiina uu hayo ayaa wuxuu yidhi ya waladii sallim calaa waalidatika wa ikhwaanika igu salaan